ahlu sunan qaala inuu yidhi cabdullaahi bni cabaas lacana rasuuluullah rasuulka ilaahay baa la nacladay zaa'iraati alqubuuri qubuuraha dumarka siyaarta iyo walmuttaqidiina kuwa yeesha calayhaa qubuuraha korkooda almasaajidda masaajidda iyo wasuruja faynuusyaalka ama nalalka kuwa qubuuraha ka dulshida rawaahu ahlu sunan ayaa wariyeen xadiidka xadiidkan ahlu sunanka ayaa wariyeen abu daawuud tirmidi ibnu maaja iyo nasaa-i iyo qayrkoodba culummadu sanadkiisa way isku khilaafeen sababkuna wuxuu yahay cabdullaahi bni cabbaas ninka ka wariyey abi saalix aa la yidhaahdaa abi saalixaas waa kuma aa la isku khilaafay abi saalixa ka wariyey cabdilaahi bni cabaas waa kuma jumhuurta culummadu waxay yidhaahdeen waa ninka la ihahdaa baadaan ama baadaan nuun iyo miim labadaba waa loo akriyey mawlaa ummihaani waa ninkaas abu saalix aan baadaan mawlaa ummi saalix baadaan miim iyo nuun labadaba waa loo dabdiyey oo waa loo akriyaa waa ninkaas hadduu ninkaas yahay ninkaas waa daciif marka waa daciif maadaam um, mawla umihani waa daciif qaar kale yidhaahdeen waa dakwaan asamaan sida abaraani oo kale uu yidhi ibnu xibbaan asagu nin ku sheego la yidhahda miisaan اlbasri oo oo ah. marka qowlka sawaabka wuxuu yahay inuu yahay baadaan waana daciif sidaas darteeda xadiidku lafdigaas daciifuu ku yihi lafdigaas daciifuu ku yihi shawaahid ayuu u soo arooriyey shaarixu laba shaahid xadiidka xasaan ibnu haabit iyo xadiidka abu hurayre labadaasu u soo arooriyey xadiidka abu hurayre imaam axmed iyo tirmidiyaa wariyeen tirmidina wuu saxiix yeelay wuu saxiix yeelay xadiidka xasaanna ibnu maaja ayaa wariyey isaga laftirkiisana ahlucilmiga gabal ayaa qawiyeeyeen oo xaakim uu ka mid yahay buusirina wuxuu isnaadu saxiix rijaalu hiqaat laakiin labadaas xadiid xadiidka abi hurayra iyo midka xasaan labadoodu farqiya u dhaxeeya iyo xadiidkan matniga noogu yaalla oo xadiidkan matniga noogu yaallaa wuxuu yahay lacana rasuululaahi sala allahu calayh wasalam zaa'iraati alqubuur dumarka qubuuraha siyaarta lacnadu ha ku dhacdo hadduu sugnaa lahaa wuxuu faa'iiday lahaa dumarka qubuuraha inay siyaartaan xaaraan inay ka tahay walow hal maraba ha siyaarteene laakiin xadiidka abu hurayra iyo xadiidka xasaan ayaga waxaa loo wariyey zawaaraati اlqubuur zawaaraat اlqubuur ayaa loo wariyey zawaarna waa mubaalaqa waxay keenaydaa lacnadu waxay ku qaydan tahay kafra kuwa badiya qubuuraha siyaaradooda alcilmiguna waxay yidhahdeen kuwa badiya waxa lacnadaas loogu qaydayo waxaa ka mid ah hadday dumarkii noqdaan dumar iska wareegayo qabri kata qabri u socda waxaa koow imaanaya tadyiicu xaqi zawj zawjkeedii xaqiisi inuu dayacmo waxaa imaanaya tabarruj dumar iska safraya tabaruj iyo ismuujin a imaanaya waxaa imaanaya dumarku way iska qalbi jirecsanaysa u wareegayaan qayro iyo waxyaalihii siyaarta xaaraanta ka ahaa inay la timaado marka sidaas darteeda waxaa lacnadu ku qaydan tahay waa katrada karada wey badinta marka xadiidka abu hureyre xadiiska xasaan way sugan yihiin waana facaal facaalna wuxuu daahir ku yahay mubaalaqa waana sida imaamu اlqurdubi uu yidhi iyo kayrkiis oo ayno fara badan ah sida saaxibu mircaat اlmafaatiix iyo sidoo kale mishkaat اmasaabiixa sharaxiisa oo mirqaadka ah mubaarakafuri tuxfat اlxawadiga dhammaan waxay yidhaahdeen waa mubaalaqa waana sida uu shawkaanina ku doortay naylu awdaarka marka xadiidka sugan wuxuu yahay lacana rasuululaahi sala allahu calayh wasalam zawaaraati lqubuur qubuuraha dumarka aada u siyaarto siyaartooda badiya kuwaasaa nabigu lacnaday sala allahu calayh wasalam amaa xadiidka zaa'iraat lqubuur waa daciif imaamu axmed imaamu muslim intuba waa daciifiyeen dii marka sidaas la yidhaahdo siyaarta asalkeeda in la diiday xadiiskaanu sheegi maa laakiin wuxuu diidayaa badinta badintana waa sheegno dhibaato gaara ayaa ku jirta siyaarta asalkeeda markii koowaad nabigu wuu diiday salى اllahu calayh wasalam rijaalan wa nisaaan nabigu waa u diiday salى اllahu calayh wasalam maxaa yeelay markii koowaad muslimiinta bilow ayay ahaayeen qawaacidka aad uguma caddaan awalna qubuuraha dad badan caabudi jireen si aan dariiqii hore loo qaadin oo qofkan qabriga u siyaaranayo ibticaad iyo kuwaansamid iyo kii caabudaya aysan iskugu qaldamin markii koobaad waaba la diiday nabigu waa diiday sal allahu calayh wasalam inii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur waa ka yidhi nabigu sal allahu alay wasalam xadiiska muslim min xadiidi burayda waa diiday nabigu sal allahu calay markii qawaacidkii islaamku sugnaaday dadkii macaalimta islaamka ay barteen oy fahmeen ay kala garteen waxa xaaraamta iyo waxa kale kadib nabigu waa ruqsayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo xadiisi saxiix muslimka nabigu wuxuu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuhaa awal waa inin diiday qubuuraha inaad siyaarataan hadda qubuuraha siyaarta hadda qubuuraha siyaarta riwaayad imaam axmed iyo tirmid ay wariyeen nabigu wuxuu sheegay xikmadda ku jirta wuxuu yidhi fa innahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xasuusinaydaa dadku wuxuu ku soo xasuusanayaa dadka ma-aalkooda meeshay ku dambaynayaan halkaas inuu yahay isticdaad iyo u diyaargaroobid ayuu keenayaa marka qubuuraha siyaarta caaqiradaynin soo xasuusine riwaayad kale nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fa innahaa turiqu lquluub quluubtay jilcidaa wa tudmicu lcayn ishana ilimay ka keentaa quburaas yeelashadoodu quluubtay jilcidaa quluubta qallashaa ku jilcida indhahaa ku ilimeeya quluubtu inay jilcidana waa maqsad maqaasida shareecada ka mid ah dadka waxa uu ayaan daran kuwa quluubta adag oo aan quluubtoodu khushuucin oo indhahoodu illimayn oo cabsi alle aan la booyin marka faa'iidadaasaa laga helaa marka qubuuraha in la siyaarto sidaasay ku sugnaatay markii dambe nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi walaa taquuluu hujura laakiin qubuuraha markaad siyaaraydaan baail ha ku hadlinina baatil ha ku hadlinina baatil in la booyo la qayliyaa kamid ah baatil in qabriga la tuubaa kamid mid aho kii ugu weyna baatil ah nadar in laga soo galaa kamid ah walaa taquuluu hujura baatil ha ku hadlinina saasuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ahcilmigu marka waxay isku khilaafeen siyaartaas macaam ah rag iyo dumar mase raggay khaas ku ta culimmada ahlu sunnaha gobol ka mida waxay mareen raggay khaas ku tahay maxaa fazuru waa waaw jamaacadaas raggay khaas ku tahay dumarku kuma jireen qowlka saxiixa min aqwaali culamaa اlusuul sidaasay mareen dumarkana waa loo diido xadiidkaasaa soo arooray oo ah zaa'iraat اlqubuur nabigu inuu lacnaday saasay culimmada gobol mareen ahlucilmiga gabadhna waxay mareen mayd rag iyo dumar labadaba waa loo fasaxay laakiin dumarka waxa loo diiday waa inay badiyaan ilaa xuquuqdii gurigoodaa dayacmayd oo aswaajtooda xaqoodiiyaa dayacmayaan sidaas darteeda inay badiyaana loo diidaye asalka siyaarada waa loo ogoliy labada qowlna adiladooda marka laysla akriyo aadna isha loogu biryareeyo waxaa xoog badan inay asal u bannaan dumarka qubuuraha inay siyaartaan laakiin shayga ka xaaraamta uu yahay inay badiyaan waxyaalaha tusaya waxaa ka mid a ah koow xikmadda siyaarta loo jideeyey raggay la wadaagaan oo xikmadda loo jideeyey nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sheegay fa innahaa tudakirukum alaakira waturaqiq اlquluub watujmic اlcayn aakiraday idin xasuusin quluubtay jilcin indhahay ilinka keenin xikmaddaas sida raggu ugu baahan yihiin aad dumarku ugu baahan yihin taas waa midda koobaad midda labaad laba xadiid oo saxiix ah oo gaar ah a waxay tusayaan dumarku qubuuraha inay siyaartaan xadiidka koobaad imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey caaisha bint abi bakr sidiiq radi allahu canha waxay tidhi habeen nabiga uu aniga waxa weeyaan gurigayga lahaa hoyaadkiisa ayuu waktigii jiifka markaan isdhigay oo u qaatay inaan hurday uu wuxuu nabigu sal اllahu calayh wasalam tartiib u qaatay kabihiisii markaasuu tartiib u baxay isagoo isla wey hurdayda markuu baxay aan anuguna ka daba baxay tartiiban u daba socda waa habeen madoobe qubuuraha baqiic agtoodu istaagay markaasuu gacmaha laba goor kor u isagoo ducaynaya oo qubuurihii u ducaynaya markuu siyaartii dhammaystay uu soo rogmadaan ana soo rogmaday waa soo dadaalay tiri markaasaan ka soo orday aad u soo dadaalay ana waa ka soo cararay tiri markaasaan ka soo hormaraan seexay markuu soo galay uu ila tiri neftuurka aad neeftuurayda waa maxay caaisha ah, sida qof orday oo kalead u neftuurayda waxba ma jiraan markaas tii uu nabigu tii waa inaad ii sheegtaa haddaad ii sheegi diiddo allaha ii sheegay ah. markaasaan iiyay tihi waa saxoo markii aad baxday waa soo jeeday hurdi may waa ku raacay Ah, gadaalkaagaan taagnaa markaad soo rgmatana way soo laabta nabigu wuxuu yidhi ma waxaad u malayday ilaah inay kaa eexanayaan oo habeenkan gurigaaga laha aan reer kale ya taas wax dhacaya ma ah, wax dhacaya maanse jibriila ii wuxuu yidhi rabbi wuxuu ku amraa ahlu qubuurkan inaad u ducaydo saasaan u baxay jibriila ii mana soo gelinu guriga sababta adugu xijaabkii waa maadaamaad xijaabka dhigto ninkaagi la joogto gurigama soo gelin malkuljibriil banaanku istaago marka waa u tegey wuxuu yihi rabbigaa wuxuu ku amrayaa inaad waxa weeyaan baqiic qubuuraha ahbaqiic aad u soo ducayda saasaan u baxay nabigu sala allahu alay waslm markaasay caaisha waxay ti waa kana maxalushaydku marka kayfa aquulu lahum rasuulka ilaahayow anugu saan ku leeyahay macnaha qubuuraha haddaan siyaaranaya maxaan leeyahay wey u fiirsada haddii aysan u banaanayn inay qubura siyaarataa nabigu muxuu dhihi lahaa sal اlahu alيه wasalam ku dhihi lahaa aduu wax dhihi maydid sababtoo ah kumaba banaana inay qubura tagtaaba saasuu ku dhihi adiga wax aad lama ah ilaa kumaba banaana inaad tagtaaha saasuu dhihi laha haddaysan u banaanayn ma dhihine nabigu wuxuu yidhi quulii aلsalaamu calىa ahli الdiyaar min almuminiina wاlmuslimiin ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون دعادي ugu ducaynayd quburaha markay tagto u sheeg markay quburaha tagto ducaday ugu ducaynayd u sheegay nabigu salى الlahu عalيه waslم imaam mslim صaxiixiisa ku wariyey adilada tusayda dumarku inay quburaha siyaartaan waxaa ka mid ah xadiiska saxiix bukhaariga nabiga salى الlahu عalيه wasalam wuxuu soo maray haweenay qabri ag fadhida markaasuu booyeyda laabay nabigu sal اllahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi ittaqi اllaah asbirii allaah ka baq oo sabr fiiri haweeneydaas laba ficilay samaynaysa mid waa inay qabri ag joogtay ka labaadna waa inay booyeysay mid kamida ah nabigu waa ka nahiye kii kalena kama nahiye qayladii iyo booyintii waa ka nahiye laakiin qabri ag joogidda kama nahiye hadday qabri agjoogiddu munkar tahay nabiga inuu ka aamusaa uma banaanaateen sababtoo a ah qaacidadu waxay tahay ta'khiiru bayaani can waqti اlxaaja laa yajuusu fi xaqihi ijmaaca nabiga masalada inuu cadeeyo caddayntaas inuu dib u dhigo uma bannaanayn hadday qabrigii ag joogtaa inay qubuuraha siyaaratoy ag timaaddaa haddaysan u bannaanayn nabigu kama aamuseen sal اllahu calay wasalam laakiin wuu ka aamusay taqriirkaas uu taqriiriyey waa xuju saas darteedu yihi xaafid ibnu xajar wa mowdicu dalaalata minhu annahu sala اllahu calayhi wasalam lam yunkir cala almar'ati qucuudaha cinda alqabri wa taqriiruhu xuja xaafid ibnu xajar fatxubaari xadiidka meesha laga deliishana waxay tahay nabiga sala اllahu calayhi wasalam haweeneedaas agfadhinta ay qabriga ag fadhiday kuma inkirin waa qiray iqraarka nabiguna waa xuju iqraarka nabiguna waa xuju labadaas xadiis aaday ugu cadcad yihiin daahirna waa ku yihiin xukunka waxaa kaloo dheeraad ah in xukunku caam yahay oo nabigu markuu yidhi salى اllahu calayh wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha inuu caam yahay caaisha u fahamtay sidaas aisha aa u fahamtay sidaas oo caaisha qubuuraha ka timid aa waxaa ka hor yimid cabdillaahi ibn abi muleyka cabdillaah ibn abi muleyka markaasu wuxuu yidhi waxaan ku idhi yaa umma almu'miniin alaysa qad nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam can ziyaarati اlqubuur rasuulku miyuusan reebin qubuuraha siyaarashadooda qaalat nacam nahaa can ziyaarati اlqubuur haa nabigu waa reebay qubuuraha in la siyaarto uma amara biziyaaratiha kadibna nabigu waa amray in la siyaarto xadiidka waxay u daliishanaysaa amarkii guudoo nabigu amray oo ah fazuuruuhaa inuu caam yahay oo ay iyadu soo gelayso saasay u daliishanaa caaisha xadiidkuna waa saxiix xadiidkana waa xadiid صaxiix ah xaafidu dahabi waa xadiid صaxiixuu yidhi busiri zawaaidka wuxuu ku leeyahy isnaadkiisu waa صaxiix sheekh naasirna wuxuu yidhi wahuwa kamaa qaala sidaas busiri iyo xaafidu dahabi ay yidhaahdeen weeye xadiiska xukunkiisu sidaas darteeda dumarka waa u bannaantay qubuuraha inay siyaartaan waxaase ka xaaraana inay badiyaan taasaa ka xaaraana siyaarta guud ahaan rag iyo dumar waa saddex saddexay u qaybsantahay ziyaara sharciya ziyaara bidciya ziyaara shirkiya saddexdaasay u qaybsantaan ayna u qaybiyaan culummadu ziyaara sharciya siyaaro sharci ah ziyaara sharciya saddex arrimood ayuu qofkaanu qabriga usoo siyaaranaa midda koobaad waa iqtidaaan binebiyi sala allahu calayh wasalam nabigu ku dayana nabigaa qubuuraha siyaara jiray nabigu ku dayana sala allahu alay wasalam sidaasuuna hawaab iyo ajar ku helaa tan labaad qabriga markuu siyaaranaa qofka muslimkaa wuxuu u siyaaranayaa ictibaar sidii nebiguba yidhi fa innahaa tudakirukum alaakhira aakhirada inin xasuusin wa turaqiqu lquluub quluubtay jilcin wa tudmicu lcayn ishay ilinka keeni wuxuu rabaa qofku asagu inuu ku intifaaco qalbigiisa oo uu ku waana qaato inuu ku waana qaato tan saddexaad wuxuu doonayaa walaalkiisa muslimka haddii qabriga uu siyaarana uu muslim yahay inuu anfaco u duceeyo inuu u asaga wax taro saddexdaas arrimood siyaarta ku dhisanu waa sharci waana sunno waana cibaado ilaahay lagu caabudo ajar laga helo inaad nabigii ku raacaydo sala allahu calayh wasalam inaad qalbigaaga ku qoynaydo ood adigu ku waano qaadanaydo haddii qabriga aada siyaarayda uu muslim yahay ilaa kan gaalkaba waa la siyaartaahe oo nabiga sala allahu calayh wasalam xadiis saxiix muslimka wuxuu siyaartay hooyadiis qabrigeedii waana iska ilimeeyey markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi allaan weydiistay qad inaan hooyaday dembi dhaaf u dalbo rabbina waa ii diiday waxaan weydiistay inaan siyaarto rabbi waa ii ogolaado imaam nawowi waa kana sharaxa muslimka wuxuu tusayaa in mushrikiinta qubuurooda la siyaaro karo waa la siyaaro karaa maxaa yeele waad ku cibro qaadan halkan arintu inay ku dambayn laakiin waxaa xaaraama inaad u ducaydo ma banaana qabri gaab oo nabig wuxuu ihi qadri gaal meeshaad ku soo marto naar ugu bishaare iska da inaad u ducaydeen qadri kastoo gaal meeshaad ku soo marto naar ugu bishaare waxaad tidhahdaa ku bishaaraysan naar saas qabri kastoo kaafir meeshaad ku soo marto marka ma loo ducayn karay saddexdaas marka siyaarta ku dhisan siyaaradii sunnada ahayd wey oo sharciga ahayd ziyaara sharciya laydhaha waa siyaarada qofku qabriga agtiisa inuu ku soo ducaysto usoo siyaaranayo meydka tuugi uma laakiin wuxuu isleeyahay ducadaa meesha lagu aqbalaa qaburaha markuu agtagu ilaahay tuuga meydka tuugima meeshuu ku wardina meeshuu ku qur-aan akrisana quburahan ku qur-aan akrisan u leey quburuhu inta ag fadhiisto uu iska tuuga allah iska tuuga qur-aankiisu ku akrisana meeshuu ku wardina wuxuu isleeyahay meeshaana si gaara ah wax loogu aqbalaa ziyaara bidciya la yidhaha waa dalaal laakiin gaalnimo maaha shirkina maaha ila ma usan tuugina siyaarada saddexaad waxaa leedahay ziyaara shirkiya waa siyaaro gaalnimo ah waa maxay waa meydka in la tuugo in meydka nedah laga galo shardi laga xirto meydka isagaba in la tuugo shardi laga xirto loo qayshado waa shirki iyo gaalnimo saddexdaasay midda sharcigu amray waa siyaarada harciyada weeye siyaarada sharciyadaa weeye midda uu amray baabka dambaan insha allaahu ku faahfaahi doonaahe waxaa kaloo dheeraad ah siyaarada markaad aadaydo loo safri ma sida sawaabkaa khilaafaa ku jira laakiin sida sawaabkaa markaad doonaydo inaad qabri soo siyaarato kuwa aan safarka ahayn aad soo siyaaranay laakiin kuwa safarkaa ma soo siyaaranaydo kuwa safarka ah oo loo safrayo oo ma banaana qubuuraha in loo safraa sidaasaa saxiix ah baabka dambaana insha allahu ku gaari doona masaladaasoo faahfaahsan lacana rasuulu laahi sal اlahu alayه waslm zaa'iraati اlqubuur nabigu wuxuu lacnaday dumarka qubuuraha siyaarta iyo walmutakidiina kuwa yeeshaa calayhaa qubuuraha korkooda almasaajida qubuuraha masaajid in laga dhisto axaadiis saxiix ah aan horey ugu soo marnay iyadu waa xaaraan ana nabiguna wuu lacnaday waana dadka kuwa ugu shar badan kuwa masaajidda ka dul dhisa wa suruja faynuusyaal in laga shido faynuusyaal iyo nalal laambada in laga shido waa xaaraan ma banaana xadiidkanuu ku soo arooray horta surajka xadiidkanuna waa daciif asaga xugun laga qaadan waana xaaraan in mala laga shidaa halkee laga qaatay adilada guud adilada guuda laga qaatay kan laga qaadama kan waa daciif sababtoo ah saddex cillo oo mid walbaaba keligeed xarimi kartaa ku sugan ahlucilmi waxay yidhahdeen in nal looga shido qubuuraha la caabudo waad aragteen nalal waaweyn oo qurux badan oon guryaha ku xirnayna lagu xidha oo laga soo laalaabiya korkooda qubuuraha waaweyn oo la caabudo dhan firi qabri kastoo la caabudo gudihiisa haddaad gasho nalal qurux badan la yaab leh oo habeenka siyaarada la shido ma garat habeenadaad siyaaradu ka jirtaa la shidaa oo cajaa'ibidaha laga soo dullaalaabiya waa xaaraan saddex cillo oo ku jirtayna xaaraan u yihiin cillada koobaad waxaa ku sugan idaacatlmaal in maalka la dayaco hanti xoog leh laga soo baxsho nabigana sala allahu calayh wasalam in allaha kariha lakum alaaan qiila waqaal wa karata suaal wa idaacat maal xadiiska muslimka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam saddex arrimood ilaahay waa inala nacay waxaana ka mida arrimaha ilaahay nala nacay maalka in la dayaco waa maal dayacnimo qofkan qabrigiisa nalka aad ku xirtay ciidda ka hoosuu ku jiree nalkaanu qabri u iftiimi ma haddaad fiiri aada u sadaqay laheed waxaa dhici karta qabriga ka hoosuu ku anfici laha waa anfici miskiin siido laakiin malka aad ka laalaaday korkiisa qabriga iftiimin ma qabrigiisa camalkiisa u iftiiminaya ama mugdi uga dhiga camalkiisa aa mugdi uga dhiga ama u iftiimina ee maalkan wax uu iftiiminaya male marka macnola-aanu meesha ugu xihan waa maalna waa maal dayacnimo waana xaaraan cilada labaad waa huluwi huluwiga ku jira weynayn nalalkaas in lagu xidho waana waxaas keena in lagu fidnoobo qubuuraha ayaduna waa xaaraan tan saddexaad waa bidco ah, qubuurta in la iftiimiyo oo nalal lagu xidho waa bidco bidcana waa xaaraan saddexda cilla mid walba keligeeday xaaraam ka dhigi kartaa saddexdooda iskugu darmay maxaad u malayn waa xaaraan qadcana wey mana banaana in nalal lagu xidha qubuuraha fiihi filbaabi baabka masaa'ilu masalooyin ayaa ku sugan alula masalada ugu horaybaa tafsiiru awhaani waa sanamyaal in la fasiro sanamyaal in la fasiro waxaa loola jeedaa awhaan kullu maa cubida min duuni illaah waa wax kastoo ilaahay qayrkiis la caabudo ama sanam ha ahaado ama qabri ha ahaado ama wax kale ha ahaado waxaana ku tusaya xadiidkii nabiga ou nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam allahuma laa tajcal qabrii waanan yucbadu ishtada qadab ullaahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid ilaahow qabrigayga ha ka dhigin sanab la caabudo wuxuu ku tusayaa haddii la caabudo qabriga inuu sanab noqonayo taasuu ku tusaya marka sanab macnaheedu waa ilaahay qayrkiis shay ahoo la caabuday ahaaniyatu mas'alada labaydaa tafsiiru lcibaada waa cibaadada tafsiirkeeda cibaadadu waa tagayun iyo khuduuc waa isdullayn laysku dulleeyo lilmacbuudi khawfan wa rajaaan wa maxabatan wa tacdiiman meesha uu ka qaadanana allahuma laa tajcal qabri wasanan yucbadu wey ilaahu qabrigaygaa ka dhigan wasan la caabudo oo qofka qabriga ku jira haddii laysku duleeyo sida maanta qubuuraha dadka caabuda iskugu duleeyaan markay ag taagan yihiin qubuuraha ay caabudaan ariib waad la yaabayda asagana miirku inuu ka tagu ku sigana siduu iskugu dulayna siduu u jarcina laakiin markuu salaada tukanaa suuqiisu iska wareega qalbigiisu khushuuc maleh markuu rabbi weyne hortaaganya laakiin qabriga markuu tago isagana waa kala daadanaya isma hay karo ilintu iska shubmi marka cibaadadu waa noocaas oo laysku duleeyo ayadoo qayr laga rajayna hadii aan laysku dulayna laga cabsana aaliatu masalada saddexayda annahu nabigu sala اllahu calayhi wasalam lam yastacid m kama magan gelin ilaa mimaa shay maahna yakhaafu uu ka baqaa wuquucahu dhicitaankiisa nabigu waxa uu alla ka magangelaa waa wax dhici kara waxaan dhici karin maaha wuxuu uga magangelayaa waa inay dhaceen qubuuro la caabuday in qubuuro la caabuday ay jiraan darteedu ilaahay uga magangela saasuu ilaahay uga magangela marka haddaysan jirin qubuuro la caabuday ma dhehen allow qabrigayga wasan ka dhigin araabicatu masalada afrayda qarnu waa nabiga la xiriirintiisa bihaada hadalkaas uu la xiriiriyey itikaada qubuuri اlambiyaai masaajid nabiyaalka qabriyadooda in masaajid laga dhigtay fiiri ishtada qadabullaahi calaa qowmin itakaduu qubuura ambiyaai masaajid ah. nabiga markuu yidhi allow qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo oo wuxuu daba dhigay dad nabiyaalkooda qabriyadooda masaajid ka dhigtay inay jiraan carada allena ay ku adkaatay kuwaas manaa wuxuu isugu xirayaa masjid in laga dulbisa dhisaa waa wasiilada iyo wadada gaarsiinayda qabriga in la caabudo waa wasiilada gaarsiinayda saas iskugu xiraa nabigu sal allahu calayh wasalam alkhamisatu masalada shanayda dikru shiddati اlqadab waa carada darnaanteeda in la sheego min allahi ila xaggiisa xalay ka ahaatay ilaahay wuu caroodaa caro adag caro adag macnaha wuxuu la jeedaa ilaahi weynaa sifada qadarka waa ku sifaysan yahay waa sifa ficliya waana maraatib kala duwan axaadiis badanaana caddaynayna inuu kala duwan yahay oo xadiiska dheero shafaacada waxaa ku sugnaa ina rabbii qadiba alyowma qadaban lam yaqdab milahu qablahu walaa bacdah rabbigay maanta wuxuu carooday ay leeyihiin rusushu caro adag ousan hadda koor caroon hadda kadibna uusan caroo doonin saas darteeda cadhada rabbi cadhowda way kala adagta nabiguna wuxuu ihi ishtadda qadab ullaahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajida cadhada rabbi waxay ku adkaatay dadka qubuuraha nabiyaalkooda masaajid ka dhigta marka in allaha yaqdab wa yardaa laa ka axadin min alwaraa allah wuu cadhoodaa wuuna raalli noqdaa axad makhluuqa ka midana ma shabaho oo sida makhluuqa oo kale maaha caradiis iyo raallahaansadiisu midna ma shabo ee waa صifo isaga u manaasibo u laaiqa asaadisatu mas'alada lixayda wahiya mas'aladu min ahamihaa masaa'ilka kuwa ugu muhiimsanay ka mid tahay macrifatu صifati cibaadati laata laata caabudidiisa sifadeedii waa in la garto allatii laatadaasoo hiya min akbar اawsaani sanamyaalka kuwa ugu weynaa ka mid ahaa ifadiisina waa soo sheegnayo nin saalixa xujayda waraabiya qabab u shiday subad ugu daru ahaa markaasay weynayntiisii qabrigiisii ay dul ictikaafeen oy ag fadhiisteen sidaasaa kadib lagu caabuday sidaasaa lagu caabuday marka qofkaanu saalixu ahaa ta qabriga la ag fadhiisto oo la weyneeyo kadib qabriga la dhiso kadib la tuugo sidaasay ku timaadaa sanab caabudidda asaabicatu masalada toddobayda macrifatu waa garasho annahu qabru rajulin saalixin nin saalixa qabrigiisu inuu ahaa sanabkaas laabtaad maqlayda nin saalixa qabrigiisu ah qaar culummada sheegeen inuu dhagax ahaa laatana isma diidayaano haddee qabriga dhagax waa laga dul dhisaa dhagaxuu ku hoos jiray dhagaxana dan lagama lahayna dhagax meel kastuu yaallaahe saalixa la raadina waxaa loogu fidmooda waa saalix ee dhagax meel kastuu yaalla dhagax wada dhunkoon maynayo dhagax waxa waya la wada aadi maa mana lagu wada fidnoobayo ee dhagaxan wax gaaraha laga urina min saarixaa laga raadina meesha athaaminatu mas'alada sideedayda annahu laata ismu saaxibi اlqabri qabriga ninka ku jira magaciisi weeye wa dikru macna tasmiya macnaha loogu magacaabana waa la sheegay oo waxaa laga soo qaatay latigii inuu qaroonka shiidi jiray subagna ku qasi jiray ataasicatu masalada sagaalaydaa lacnu lacnuhu waa nabiga nacladidiisa uu lacnaday zawaaraati lqubuur dumarka qubulaha siyaarashada badan fiiriya shiku waa ka leexday lafdigii ah zaa'idaan wuxuu aaday lafdigii saxiix ahaa oo facaalka ahaa maxay uga jawaabeen culummada ayagu yidhaahdeen ma banaana dumarku umuraha inay siyaartaan zawaaraadkan maxay uga jawaabeen waxay uga jawaabeen zawaarkaanu ma ahana yidhaahdeen mubaalaqa ee waa nisba facaalna waa ku timaaddaa nisbadu sida wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid dallaam maxaa lagu fasiraa rabbigaa mid addoommada dulmiyo ma ah maahan mid dulmin badan ha mid dulmiyaba ma aha dulmiba ilaahay looma nisbeeyo taasay lamidta yidhahdeen laakiin wasniga facaal nisbaduna ha ku timaado mubaalaqana ha ku timaade waxaa daahir uu ku yahay waa mubaalaqada saas darteeda ayay in badan shuraaxda muxadisiintu saasay ku fasireen saasay ku fasireen oo mubaalaqa inay tahay alcaashiratu masalada tobnayda lacnuhu waa nabiga lacnadidiisa man qofkii asrajahaa nal ama laambada ku xidhay quburaha u lacnaday waa xadiiskii daciifka ahaa lacnadu ma sugna laakiin waa xaaraamo adilada caamkaa laga qaato allahu subxaana wa tacaala aclam sal اllah wsl baarak calaa nabiyina mxamed